الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة إن شاء الله تعالى maanta waxaan qaadanaynaa muxaadaro mowduuceedu yahay ashayطaan madaakiluhu wa cilaajuhu shaydaanka iyo meelaha qofka uu ka soo galo iyo cilaajkiisa iyo dawadiisa waxaan isku dayaynaa insha allahu tacaala inta suuragala inaan samayno bal meelaha uu shaydaanku sidiisaba qofka ka soo galo iyo wixii lagu daweyn lahaa inaan ogaano waxaan hordhac uga dhigaynaa insha allahu tacaala muxaadaradeenna kelimad asheekh ibnu lqayim alcallaama bnu lqayim raximahu اllah uu yidhi ee madaakhisha iyo meelaha shaydaanku dadka ka soo galo isagoo isagu toddoba sifo ama toddoba arrimoo tiriyey waxaana madaakhisha ugu horeeya waxa la yidhaahdo alkufru biاllaah shaydaanku wuxuu isku dayaa inuu qofku ilaahay ku gaaloobo darajadaana uu gaadho inuu qofkii xerada ka saaro ilaa uu ogaado inuu gaaloobay shaydaanku waddadaa wuxuu u sii maraa jahliga iyo qofka jaahilka ah ama diinta aan waxba ka aqoonin ama wax yaroo kooban ka garanaya su-aal buu weydiiyaa su-aashu waxaa weeye limaada laa yakuunu gayru lmuslimiina cala alxaqi qofku wuxuu isweydiin karaa ummadaha kale naftoodu maxay u ahaan laaday inay xaq ku sugan yihiin maxaa ina kala saaraya iyaga iyo innaga maxaan ku garanaynaa inayna xaq iyagu ku taagnayn markaasaa wuxuu ka celinayaa inuu aqriyo diintii saxda ahayd wuxuu ku bixinayaa la yaab marka arrintaasina ma leh sababtoo ah shaydaan maadaamuu isagu laciinkaas naarta loogu bishaareeyey wuxuu isku dayayaa akbaru cad cadadin mumkin inta ugu badan oo dadka naarta la geli karta inuu helo ayib marka qodobka ha koobaad cilaajkiisu iyo dawadiisu maxay noqon cilaajku waxaa weeye inuu qofku uu barto alcilmu اljayid inuu u lahaado bilcaqiida alislaamiya caqiidada islaamka inaad aqoon fiican u yeelato ayaad uga badbaadi kartaa inaad jahligaa ku dhacdo jahligaasoo kuna geyn kara marka u dambeeya gaalnimo balu fiirso ibnulqayim wuxuu yidhi raximahu اllah hadduu ku guulaysan waayo marka arrintaa oy u suuroobi weydo qofkii inuu gaal ka dhigo wuxuu isku dayayaa inuu ku rido qofka filbidca inuu bidco ku rido ayib baabka labaad weeye marka ama madkhalka labaad iyo meeshuu ka soo galay inuu ruuxa bidcada ku rido oo waa sidee wuxuu isku dayayaa qofka inuu u cibaadaysto usluub iyo qaab aan waafaqsanayn sunnadii nebiyullaahi moxamed inaad cibaadadaada u gudato salaad baa tukan in salaadaadu iska ahaato xaraka jawfaa xarakaad un iska kici inuu qofku iska kaco iska fadhiisto laakiin sunnadii uu ku dhaafiyo buu isku dayayaa sidii qur-aanka ku soo aroortay iyo axaadiista rasuulka ee in loo tukada la amray uu ku garamariyo waxaad u malayn marka markuu qofka ku rido bidcada inuu qofku ilaahay u dhowaanayo wax badan baad samaynaysaa wazayana lahum shayطaanu acmaalahum acmaasha qaban buu kuu qurxin way kula fiican tahay laakiin waxa aad ku jirtaay waa macsiyo ayib sayi-aad iyo xumaan baad ku jirtaa waxaana suuragala bidcada intuu dhaafiyo inuu marka dambe kufri ee arrintu gaadho walciyaadu billaah xalka ama cilaajka iyo dawada qodobkana wuxuu noqonayaa alcilmu bisunnati اlmustafa sala allahu calayhi waaalih wasalam fasunnatu did lbidca inuu qofku aqoon fiican u yeesho sunnada rasuulka sunnadu waxay ka soo horjeedaa bidcaday ka soo horjeedaa taasuu marka qofku uga badbaadi karaa inuu albaabkaas haddana shaydaanku uu galo waa laba albaab u fiirso ayib qofka marka koowaad wuxuu isku dayey inuu gaalnimo ku rido hadduu ku guulaysan waayona wuxuu isku dayey bidca inuu ku rido qodobka saddexaad hadduu taana ku guulaysan waayo wuxuu isku dayaa shaydaanku inuu qofka ku rido an yuuqicaka fi lkabaa'ir dunuubta waaweyn ee kabaa'irta inuu kugu rido ayuu isku dayayaa ayib ilaa ay markii kabaa'irta kugu ridana iimaankaaga ayaa yaraanaya xiddadii iimaankaagu way jabaysaa iyo adkaantiisii waxaa u sahlan markaa inuu dalaalaadka iyo xumaanta badan uu qofka ku sii tuuraa u sahlanaanaysa ayib waxaa qisaska ka mid ah cabdullaahi bnu xudaafa sahmi saxaabiga jaliilka ahaa markii loo diray qaysarkii reer ruum madaxda ka ahaa oo diinta inuu u bandhigo loogu sheegay oo isaguna dhibaatooyin ee soo gaadhsiiyey waxayna sameeyeen wax walba oo qofka raqbi iyo rahba waxna lagu jeclaysiiyo waxna lagu cabsi geliyo markay ku guulaysan waayeen qasaawisadii iyo nimankii xagga arrimaha diinta kala talinaya boqorka ayaa waxay ku yidhaahdeen waxaan kuu sheegaynaa qaab aada ugu guulaysato ninkan maxaa la samaynayaa waxay ku taliyeen haweenay qurux badan in xabsiga habeenkii uu ku jiro lala geliyo oo lagula xidho waxay yidhaahdeen waxaa u sahlan markaa inuu zinaysto hadduu zinaystana waxaa qalbigiisa dhan ka baaba'aya diinta wixii uu haya iyo jacaylkii diimeed baa ka dhimanaya waxaa noo sahlan bay dhaheen markaa inaan ku guulaysano waddo kale oo dhan inuu sii maro ayib labadooda qol ha la geliyo laakiin saxaabigan ilaahay baa dhowray ayib markii arrintii waxaa la yidhi la fuliyey oo wasiyadii iyo dardaarankii qisiiska ama ninkaa xagga diinta kala talinaya baadarigaa uu qaatay wuxuu sameeyey cabdullaahi bnu xudaafa indhuhu isku qabsaday siduu markaa waxaa la yidhi indhihiisa isugu qabtayna maba furinba ilaa waagu ka baryo waagu markuu baryey baa albaabkii la furay oo la bal ha la arko wuxuu xalay sameeyey iyo sidaa wax u dhacay albaabkii markii la furay haweenaydii baa hadal cajab badan tidhi waxay tidhi a adkhaltumuunii calaa basharin am adkhaltumuunii calaa xajarin wallaahi mundu dakaltu alayhi maa rafaca fi lbasar wamaa adunuhu yadri aunhan ana am dakar waxay tidhi niman yahow ma qof binu aadama baad ii geliseen ood xalay meesha iigu geyseen mise dhagax baad ii geyseen waxay tidhi allaan ku dhaartay wakhtigii aad i geyseen laga bilaabo hal marna indhihiisa kor ima eegin xitaa waxaan aaminsanahay bay tiri inuusan garanaynin ma rag baanahay mise dumar baanahay hadduu qofku indhihiisiina isku qabsado gacmihiina dib u laabto yacni maba i aragba walidaalika baa ku kallifay inay tidhaahdo war ma qof binu aadamaad ii geyseen mise dhagax baad ii geyseen halka arrintan saddexaad oo ah dunuubta iyo kabaa'irta waxa weeye in qofku atamasuk biliimaaniyaat almurtafica inuu qofku qabsado waxyaabaha iimaaniyaadka ah ee wanaagsan uguna dhowaado min ahli salaax wataqwa dadka ahlu salaaxa iyo cabsida ilaahayna uu u dhowaado iimaanka addoonku wuu ziyaadaa wuuna nusqaamaa wuxuu ku ziyaadaa daacada alleh wuxuu ku nusqaamaa macsiyadana wuu ku nusqaamaa ayib madkhalka iyo albaabkaasna waa midka saddexaad wey waa ku ibnulqayim waxaan ku jirnaa kelimadiisii raximahullah madkhalka afraad hadduu ku guulaysan waayo inuu kabaa'irta kugu rido wuxuu isku dayayaa shaydaanku inuu sakaa'irta iyo dunuubta yaryar uu kugu rido laakiin sagiiradu way isbedelaysaaye la soco ayib sakaa'irta haddii aad samayso dembi yar haddii qofku tacawudo uu la qabsado kuna celceliyo dembigaa yar wuxuu isu bedelayaa dembi weyn walidaalika waxaa la yidhaahdaa laa sagiirata maca alsraar walaa kabiirata maca atawba marba haddaad dembiga joogtayso dembigaasi haba yaraadee marka dambe dembi yar noqon maayo ayib sidaas darteed wuxuu noqonin qofku dembiga yar markaad ku celceliso misaal aan soo qaadano dunuubta hadduu qofku waxyaabo isticmaalo sida sigaarka iyo wax lamida sigaarka haddaad wadood wado marka dambe wuxuu kula noqonayaa qubxigiisii iyo xumaantiiso dhan inti lagaa qaado shay xalaala inaad isticmaali baad moodi waxaanad ku ogaan inuu qofku moodayo inuu wax xalaala isticmaali hadda soom baan ku jirnaa waan soomanahay sideed iyo toban saacadood baan soomanahay maalan maalinta lagu qiyaasaa hadda waktigaan qof sideed iyo toban saacadood sooman baa waxaa laga yaabaa markuu afuro hadduu biyaha cabo waxa ku xigaayo sigaarka inuu cabo oo la arkaa qaar masaajidka inta ku tukadaan weli iyagoon afurin bannaanka aado oo sigaarka soo caba su-aashu marka waxaa weeye hadduud u malayn inuu xaaraan yahay qacana ma u malayn siddeed iyo toban saacadoo adigoo soomanaa inaad si xaaraan ku afuri lahayd waxaa ka dhammaaday qalbigaaga xumaantiisii oo dhan baa laga qaaday saaad u wada u wada wuxuu kula noqday shay xalaala inaad isticmaali baad moodaa ayib wa kadalika kullu shay aragtida iyo dumarka la fiiriyo in dumarka la fiirsado qaaqaawan hadduu qofku t v afar iyo labaatanka saac hor fadhiyo haddii internetkii afar iyo labaatanka saacaad ku jirto haddaad u jeedo wax qaawan uun marka dambe shayga qaawan wuxuu kula noqonaya wax caadi ah qalbigaagii waxaa ka dhammaanaya masayrkii iyo wixii ku jiray iyo xishoodkii oo dhan waa ka dhammaanaya mubaax shaygiibaa wuxuu isu bedelayaa sakaa'irta kula ahaabaa kabiire marka damba noqonaya ayib shaydaankuna marka istidraaj buu ku samayn arrintaasuu usii wadayaa qofka ilaa uu marka dambe qabatinimo oo kabiire ay isu beddesho waxa ka dambeeyana waa inaad naar ku gashay ogow arrintan afraadna xalkeeda iyo cilaajkeeda iyo dawadeedu iyadana waxa weeyaan bitamasuki biliimaaniyaati almurtafica wataqarub min ahli salaaxi wataqwa waa in ilaahay subxaanah wa tacaala loo dhowaado waa in dunuubtaas laga toobad keeno oo laga tago waa in dadka wa wanaagsanee ilaahay ka cabsada loo dhowaado iimaanku wuxuu ku siyaadaa daacada wuxuuna ku nusqaamaa macsiyada ayib waa kii ninkii shaacirkaa yidhi khalli dunuuba sagiirahaa wa kabiirahaa daka tuqa wasnac kamaashin fowqa ardi shawki yaxdaru maa yaraa laa taxqiranna sagiiratan ina aljibaala min alxasa khalli dunuuba sagiirahaa wa kabiirahaa daka tuqa dunuubta oo dhan iskaga dheerow midda waaweyn iyo midda yareerba ka tag cabsidu waa taas weeye wasnac ka maashin fowqa ardi shawki yaxdaru maa yaraa samee sida qofka meelaha ee maraaya geedaha iyo qodxaha badani wuxuu sameeyo siduu isu uruuriyo isu uruuri adiguna laa taxqiranna sagiiratan ina aljibaala min alxasaa war dunuubta yaryar ha xaqirin oo ha odhanin dembigani waa yaryahay buuraha waaweynba waxay ka samaysmaan qururax iyo dhagaxaan yaryar oo isu tegay uun weeye buurtu ayib hada huwa almadkhal alraabic waa madkhalkii afraad ama meeshii afraad uu qofka ka soo geli lahaa wey almadkhal alkhaamis oo min kelimati sheekh ibn اlqayim ah waxaa weeye altawasuc fi lmubaaxaat fiirso altawasuc fi lmubaaxaat inuu qofka ku xadgudbo waxa bannaan waxa bannaan inaad ku xadgudubto shayaan wuxuu isku dayayaa haddii uu ku kari waayey inuu umuurihii hore kaaga faa'iidaysto shayga bannaan inuu kuu sii ziyaadiyo saad u wadi lahayd ilaa aad ka baxdo mubaax uu shayga iska bedelo xaaraan marka dambe uu ku geliyo tusaale aan soo qaadno yaxya calayhi salaam ba waxaa la yidhaahdaa shaytaan allaciin ayuu su-aal weydiiyey waa min alqisas oo la soo guuriyo wuxuu ku yidhi yaa laciin maadaa atadta lii litudilanii ee laciin yahow shaytaan yahow maxaad u diyaarisay aniga horta sideeda maxaad ii diyaarsatay buui inaad idhumiso maxaad ugu tala gashay inaad idhumiso maxaad ugu tala gashay wuxuu yidhi ma heli karo wax kale oon kugu dhumiyo qof ilaahay ilaaliyey buu ahaa subxaana ilaahay dhowray ilaa inaad badiso ma ogiya akliga cuntada inaad badiso oo fa tukhira min annoom markaad cuntada badisana hurdada aada badiso oo fa tanaamu cani salaati almaktuubati markaad hurdada badisana salaadii waajibkeeda aad ka seexato ayib ood ka tagto faraa ilaahi subxaanahu wa tacaala dembi kabiire ana aad ku dhacdo walo fiirso cunto badan baad cuni cunto badan markuu qofku cunana hurdo badan buu u baahanya hurdo badan haddaad u baahatana salaaddii waa kaa tegaysaa yaxya alayhi salaam baa wuxuu ku yidhi lilaahi calaya cahdun anlaa ashbaca min طacaamin abadan wuxuuba yidhi hadday arrintu sidaas tahay ilaahay wuxuu igu leeyahay wuxuu alle igu og yahay inaana weligayba cunto aada uga dhargin shayطaanna wuxuu yihi walilaahi calaya cahdu anlaa unasixa muwaxida abada anna waxaan ku dhaaranayaa buuhi inaanan weligay qof ahlu tawxiid ahoo diin laba inaanan u naseexaynin maxaa jira hadduu yihi ii sheeg wuu u sheegay isaguna wuu ka faa'idaystay si uu arrintiiba u garab maro anna wuxuu yihi u sheegi maayo qof ahlu tawxiida u naseexayn maayo ayib miaal isaguna labaad haddaan soo qaadno walacalla dadka da-da yar iyo dhallinyartana oy usoo maaragtay usoo qaadi karno waxaa weeye ihtimaamu shabaab bilxubbi xataa ilaa ilku shuglahum shaaqil wakaana bayna shaabin wa fatah muhmiliina aw mutasaahiliina fi lmacna alaclى lilxubi wahuwa xub اllahi wa xub rasuulihi wa xub اdiini wa xub اlwaalidayn masalada labaad waxaa weeye ama mihaalka kale aan soo qaadayno waxaa la yidhahda jacaylka kaasoo maanta dadka da-da yar ay u fahmeen oo keliya jacayl kaleba inuusan jirin ilaa wiil iyo gabar inay isjeclaadaan ma ogi iyaga oo halmaamay xubbigii macnaha ulahaya jacaylka saxda ahaa oo ahaa kii allah la jeclaado rasuulka la jeclaado diinta la jeclaado dadka waalidiintaada la jeclaado kaasna ay iska halmaameen ayib alxub alxaqiiqiyi oo ilaahay ajir kaa siinayo haddii aada jeclaato ilaahayna sayi-aadkaaga iyo xumaantaada ku dhaafayo wakhtigana laga yaabo inay ku dayacaan iyagoo taa ku dhuminaya shayطaanna yadxaku calayhim shayطaanna waa ku qoslaya wuxuu garamariyey wixii fiicnaa waxay u jeedsadeen waxyaabo kale ilaa ay ilaahay subxaana wa tacaala ay halmaamaan ayib usluubka ay dadkaasi u wada hadlayaan haddaad fiiriso waxaad dareemaysaa ilaahay inay halmaameen subxaana wa tacaala markuu wiilku intuu qaato taleefon ama facebook ha gala meeshuu rabo ha galo uu gabar ajnabi ka ka ah siduu rabo ula hadlo laga yaabo sidii xaaskaaga inaad ula hadasho halkaa markay hawshu gaadho soo uma jeedid inuu shaydaan ku guulaystay hadafkiisina uu gaaray waxa uu dhimanna waxa weeye keliya inay kulmaan oo xumaantii ay sameeyaan nadratun faibtisaamatun fakalaamun famawcidun faliqaau waxa uu ka sugayana intaa keliya weeye mar hadday is arkeen oo nadaradii ay dhacday oo lays arkay indhaha laysku dhuftay waxa la sugayaa waa ballan iyo mawcid la samaysto waxa ka dambeeyana waa faaxisho iyo xumaan kasii dambaysa ilaahay naga badbaadiy ayib haddaba xalka ama cilaajka qodobkaana wuxuu noqonayaa inuu qofku al alitizaan walwasatiya bayna alifraad watafriid xadgudubka iyo gaabinta labadaba inuu iska ilaaliyo dhexdhexaysina uu sameeyo mar walba qofka lala lalama hadli kara melihin gabadh lalamaba sideedaba lalama hadli kara ma dhahayno waa lala hadli karaa su-aal baad isweydiin kartaan wax fiican baa laga hadli karaa su-aal wa jawaab a waqulna qawla macruufa ibnu kathiir wuxuu ku fasiray su-aala wa jawaaba yani wax fiican in la isweydiiyo qofku waad weydiin kartaa laakiin midda aan ka hadlayno waa tawasuca maanta lagu sameeyey iyo xadgudubka la gaaray wey waa madhalka afraa shanaad oo shaydaanku qofka ka soo galo ama albaabka lixaad ee shaydaanku qofka ka galo waa inuu kugu mashquuliyo bilaqali afdaliya can alaclaa afdaliya laba shay baa isbarbar yaalla midi waa wax weyn midna waa wax yar wax yar buu adiga kugu mashquulinayaa kii weynaana waa kaa soo celi waa markuu intii kaleo dhan ku guulaysan waayo bal fiirso ayib tusaale haddii aan soo qaadanno salaatuleilka la tukanaayo waxyaabaha ugu fadli badan watrigaa ka mida salaada witrka ayaa ugu fadli badan walidaalika rasuulku sala allahu alayhi waaalih wasalam salaatulwitriga hadduu musaafir yahay iyo hadduu muqiim naga yahay labadaba kama tegi jirin sunnooyinka waa la qaybiyaa waxaa jira sunnooyin markuu rasuulku safar ku jiro uu ka tegi jiray waxaa jira sunnooyin una marna ka tegayn sunnooyinka aan laga tegaynin oo rasuulku marna una ka tegin waxaa ka mid ahaa labada ragcadood ee salaada subax ka horeeya iyo salaada witriga ee habeenkii la tukado weligii kama tegi jirin hadduu musaafir yahay iyo haddii kala waxaa dhici jirta inuu ka taga salaadaha duhurka la socda sunooyinka kuwa cishaayiga sunaha la socda iyo kuwa maqribka la socdaba waa ka tegi jiray sala allahu alayh wasalam markuu safar ku jiro ayib marka waxaa ka mid a shaydaanka afdaliya inuu shayga fiican kaa celiyo midka yar kugu istaajiyo inaa suuragaloo habeenkii inuu ruuxu tukado uu soo kaco laakiin salaatulwitrigii uu ka tago shaydaanka hadafkiisa ka mid tahay ogow dad badan oo hadda innaga inaga mid a habeenkii salaatu taraawiix way nala tukadaan witrka way ka tagaan walacalla gelinka dambena inayna witrinin baa suuragala sidaa ay uga tagto ama ay marka dambe ka tagaan almuhim inuu qofku is yidhaahdo witrkan adaa gurigaa ku samaysan karo oo ka tago sidaana uga tago waana meeshii ugu fadli badnayd witrka ay noqonaysaa ayib mihaalka labaad oo isaguna kaasoo kale la mid ah waxaa ka mida qofka in uu salaad sunnaa habeenkii oo dhan u taagnaado caawo salaatul taraawiix baa tukatay tahajudna waad usoo kacday tusaale haddana waxaa laga yaabaa intaad baxdo markii tahajudku dhammaado ood gurigaaga tiraa bal wax yar aadoo suxuuriya waxu aad inaad tirada waxoogaa saa isu kala bixo iska yar seexo ama nus saac oo kale salaadii subax inaad ka tagto waxaad ku soo jeeday iyo waxaa kaa tegayaa fadli badan marka waxaa kaa tegay salaad waajiba baad ka tagtay marka waa inuu kugu mashquuliyo shaydaan hadafkiisu bilaqali afdaliya midka yar xagga derajada uu kaa mashquuliyo bilaclaa afdaliya midka sarreeyuu kaa mashquulinaya waa qodobka lixaad qodobka toddobaad uguna dambeeyey kelimadii asheekh alcallaama ibnu lqayim raximahu llah isagu uu yidhi waxa weeye tasliitu nnaas waa inuu dadka shaydaanku kugu diro dadku kugu dirayaa ayib wuxuu kaaga dirayaa inay magacyo kuu sameeyaan oo magacyadoodaasi ay mar walba ku dhibaan maalan waxaa tahay qof fiican baa tahay qof diinta ku dhaqmaa wiil wadaadaad tahay oo gar lahoo maasha allahu sunnadu ka muuqato waxaa lagu leeyahay mutashadid waa mid maaragtay marag ku dheg ah oo aada adag gabadhii sidoo kale gabadh wadaada oo maasha allahu xijaaban si fiican u xijaaban waxaa la leeyahy waa mutashadida masalan irhaabi oo kale lagu samayn magacyo aadan jeclayn mutaxajir alfikr waa mid yacni afkaartiisu waa dhagax weeyaan afkaar fiican ma leh inay marka qaar kugu jeesjeesaan ayaa suuragala diridda dadka ay ku dhibayaan waxaba suuragala xataa fi sijni inaad u gasho iyo xabs inaad u gasho dayib qodobkan dawadiisa ama qodobkii horeba aan dhenaano kii hore dawadiisu waxa weeye bilcilmi walmujaahada walmuthaabara inuu qofku dadaal badan uu diinta sameeyo shayga fadliga badan ka sokana aadan ku qancin qodobkan dadka iyo dhibka ay kugu samaynayaan dawadiisuna atamasuk bilxaqi waasabri waistishcaari اljri min allahi wey waa inaad qabsatood ku dhegto xaqa waa inaad ku sabirto waa inaad dareento ilaahay xaggiisa ajri weyn inaad ka leedahay ayib marka taas waxa weeye waa qeyb iyaduna waa madkhal ka mida ah madaakhisha shaydaanku uu galo oo binu aadamka uu uga soo uga soo gudbo ayib waxaa jira madaakhil badan ibnulqayim qayb buu ka sheegay lakiin waxaan isku dayaynaa ilaa labaatan inaan sheegno toddobuu isagu sheegay ibnulqayim madaakhisha uu shaydaanku qofka ka soo galo waxaa ka mid isaguna madkhalka la yidhaahdo alghadab waa carada inuu qofku u caroodo ayib carada waad aragteen caradu waa cudur aada iyo aada u liitaa waa shaydaanku waxa uu ka faa'iidaysto sababtiisana caradaa keli a ah buu qofka oo dhan ugu ciyaaraa shaydaanku ayib sida banooniga ayuu qofka ugu ciyaarayaa xadiiskii rasuulka u fiirso rasuulku wuxuu yidhi nin baa yidhi yaa rasuul allahu ii dardaara ii dardaaran markuu yidhi wuxuu ku yidhi laa taqdab wuu ku celiy wuxuu yidhi haddana ii dardaaran wuxuu ku yidhi laa taqdab haddana ii dardaaran wuxuu ku yidhi laa taqdab ha caroonin ninkii wuxuu yidhi saxaabigaa waxaan dib u fiiriyey kelimadii rasuulku ku celceliyey oo ha caroonin waxaanan ogaaday qadabku inuu yahay sharka iyo dhibka oo dhan inay cara u ka dhashaan ogaaday hada fiiriya xikmadda ku jirta ha caroonin carada waxaan ogaaday buu yidhi wax walba oo dhibaataaba caray ka dhalataa marka khadabku waa maaddo shaytaan wey waa shaydaan wax uu iska shaqeeyo dayib wuxuu qofka u jiidaa ficli lqabiix xumaan inuu sameeyo xuduuddana inuu gudbo meeqa ayaa sababtii caradaa darteedna dhiig qof muslima lagu daadiyey meeqa carada darteeda ayay qoysas dhisnaa ku kala tageen meeqa caro darteeda ayaa maal lagu tirtiray haddii qofka caradiisu ay ka danto markuu carada ka baxo ayaana wuxuu ogaadaa tasarufkiisii iyo xumaanta uu sameeyey qofka wuxuu gaadhsiisaa caradu xaalad daciif uu yahay daciif oo qofku uusan xukumi karaynin cawaatiftiisa iyo dareenkiisa ayib waxay gaadhsiisaa xilli qofku caqligiisii uusan xukumi karaynin oo caqli la-aanu noqonay waxay gaadhsiisaa xilli xigmaduba ay ka tegaysa qofku sumaydaan arag dadka markay caroodaan waxay ku hadlayaan abuurka labada ay ka daynayaan afkooda wax alla wixii kusoo dhaca qaar dhahaya qofna aan ixtiraamayn waxyaabaha la yaab kale qofku markuu caroodo dadkii uu ixtiraami jiray xitaa garan maayo ma ixtiraamayo ayib shaydaan baa hawshaa wata shaydaan qofka wuxuu ku ritay bixabaa'ili suu xarku ku xirxirtay xarka xunxun buu ku xidhay anwaac min asharina waa geliyey ayib haddii uu qofku isdejin lahaa degina lahaa ilaahayna mustaciina biاllahi min الshayطaan wa nasacaatihi shayطaanna alla uu ka magangeli lahaa wuxuu ogaan lahaa waxa uu samaynaya wuu ogaan lahaa haddaba cudurkan jiradiisu maxay noqotaa waxaan u jeedaa dawadiisu waa maxay dawadiisu waxa weeye alisticaadatu biاllahi min ashayطaan الrajiim in ilaahay laga magan galo shayطaanka sida qur'aanka ku timid iyo sida sunnada saxiixa ku timid maalin maalmaha kamida yaa laba nin ayaa masaajidka xadiiskii bukhaari iyo muslim laba nin baa iscaayay masaajidka rasuulka dhexdiisa sala allahu alayh waali wasalam walu fiirso laba nin baa masaajidka dhexdiisa isku caayay mid baa aada u carooday wejigiisa ayaa guduutay oo dhiig noqday xididihiisa oo maarata luqunta uga yaallana way barareenoo korbay u soo kaceen rasuulku wuxuu yihi sala allahu alayh waaalih wasalam waxaan garanayaa kelimad hadduu ninkaasi odhan lahaa dhibka uu helayo oo dhan uu ka tegi lahaa kelimad baan garan bu hadduu kalkaa kelima odhan lahaa wax alla waxa dhibkaa uu ninkaasi dareemayo wuu wada dhaafi lahaa waa maxay acuudu billaahi min ashayaan rajiim xadiiskii bukhaari ee muslim acuudu billaahi min ashayaan arajiim inta hadduu odhan lahaa waxa uu helayo oo dhibaato oo dhan wuxuu yihi ninkan way dhaafi lahay haddaba ayuha alaxiba culimmadu waxay yidhaahdeen qofka qadbaanka ee cadhaysan waxaa laga rabaa si aad u daaweyso daawadii iyo cilaajkii xaaladda aad ku sugan tahay isbeddel haddaad taagan tahay fariiso haddaad fadhiis haddaad fadhido jiifo biyo qaadoo weysayso shaydaanka iska naar isqabooji waxay la yidhaahdo qadabku xaraaru leeyahy iyo kulayl kulaylkaana biyaha lagu damiya marka isqabooji dayib kaasina waa madkhal iyo albaab shaydaanku uu dadka ka soo gala wey cadhadu waana waxyaabaha ugu badan weeyaan ayib waxaa jira madkhal kale oo ah midka sagaalaad waa xubu dunya jacaylka adduunyada waa madkhal isagana aada shaydaanku meeluu dadka ka soo galo xubu dunyaa xasanulbasri raximahu llah yaa wuxuu yihi xubu ra'su kuli khai'a jacaylka adduunyadu waa ra'su kulli khatii'a xumaan kasta madaxeedu waa iyada weeye adduunyada jacaylkeeda yaa xumaan walba hogaamiso madaxeeda ah ayib wuxuu yidhi mar kale xasanu lbasri raximahu llah wuxuu yihi raxima allahu aqwaama kanat addunyaa cindahum wadiica faadduuha ilaa man i'tamanahum calayha uma raaxuuha khifaafa ayib waablaqu min dalika waajal qowluhu subxaanah wama alxayaatu اddunyaa ila mataacu lquruur wuxuu yihi xasan lbasri ilaahay ha u naxariisto dad waa selafkiibuu tilmaamay waa un jiilkii ka horreeyey isaga xasanulbasri isagaa jiilkii labaada oo taabiciintii marka qoladii ka horreysay buu tilmaamayaa wuxuu ihi raxima allahu aqwaaman allah ha u naxariisto qoom iyo dad kaanat اddunyaa cindahum wadiica dad adduunyadu agtooda ay ku ahayd dhiibaal wadiica waa dhiibaal laguu dhiibtay oo u gutay oo siiyey qofkii ku soo aaminsaday iyo dhiibaasha u dhiibtay u celiyey kadibna iyaga oo fudud oon cuslayn ka soo baxay adduun wuxuuna aqriyey qowl اllahi subxaanaه wa tacaala wama alxayaaةu اddunyaa ila mataacu اlguruur ayib fii صaxiixi اlbukhaariy waxaa ku sugan rasuulku inuu yihi salى اllahu عalayhi waaalih wasalam mawdicu sawti fi اljanة khayr min addunya wma fiiha walagadwaة fi sabiili اllahi aw rawxaة khayr min addunya wma fiiha yacni hal meel u la dhigo oo jannada ah wax yar oo ulsaa loo saaro oo jannada abaa ka khayr badan adduunyo iyo waxa ku jira oo dhan ilaahay jidkiisa oo subax lagu kalaho ama galab lagu caraabo ayaa ka fiican adduunyo iyo waxa ku jira oo dhan baa wuxuu idhi addunyaa daaru madalla adduunyadu waa uun meel iska dad dulliyeed iyo meel maaragtay aan fiicnayn weeye haddii la yidhahdo ha la camiro oo ha la dhisana ila alkharaabi sair burbur iyo dhammaansho unbay ku dambayn doontaa wa sukaanuhaa ila alqubuuri zaa'iruun dadka deganna ugu dambaynta qabriga unbaa la booqan doonaa ha adduunyo yacni wixii aada dhistay daarihii dheerdheeraa iyo baabuurkii quruxda badnaa kharaab unbaa u dambayn soo ma dayib qubuurtana waxaadna waxaa kuu dambaynun qabriga inaad soo booqato marka u dambayso qubur uu qofku waliba tago unbaa u dambayn doonta ayib walidaalika buu kula teliyey in ilaahay subxaana wa tacaala arsaaqda wixii uu kugu talagalay waad helaysaa matyabkaaga iyo doonidaadana hagaajiso madkhalka tobnaad oo madaakhilsha shaydaanka uu qofka ka soo galo kamid ah waxaa la yidhahdaa alkibr waa isla weynaanta waa kibir waa baطru lxaqi waqamtu nnaas baa la yidhahda waa siduu rasuulku xadiiskii saxiixa ku fasiray alkibru baطru lxaqi waqamtu nnaas kibirka waxaa la yidhaahdaa xaqa in la iska kibriyo qofku iska weyneeyo dadkana uu xaqiro ciyaal iyo carruur dadkao dhan kula noqdaan adigaa muthaqaf ah aqoon leh adigaa dadka sheekh u ah adigaa waxgarad u ah adigaa mufakir u ah adigaa wax walba ah inta kaleo dhan waxay ku leeyihiin waxaan waxba garanay waa mutakabir wey qofkaas waa qof kibirsan wey oo rasuulka sala allahu alayh waali wasalam tilmaantii uu sheegay ay ku sifaysan tahay laa yadkhulu ljannata man kana fii qalbii mihqaalu darati min jannana geli maayo qof qalbigiisa mithqaalu dharra wax yar oo kibira uu ku sugan yahayna janno geli maayo xadiiskii muslim ayib walidalika ayaa waxay odhan jireen dadkii salafkaa shaydaanku wuxuu leeyahay meelo uu galo oo qofka uu ka galuu leeyahay halu fiirso meelo qofka uu ka galo ayuu shaydaanku leeyahay meelaha uu ka galana waxaa ka mid a waxa la yidhaahdo albatar biancum illaah waalfakru biicطaa'i illaah in lagu kibro nimcada ilaahay in lagu faantamo wuxuu ilaahay ku siiyey waalkibru calaa cibaadillah iyo in addoommada ilaahay laysku kibriyo oo layskala weynaado iyo itibaacu lhawaa fii gayri daati illah iyo in hawada la raaco oo hawadaadu ku hogaamiso wa anna lilinsaani an yatakabara wa awaluhu nudfa oo dadkii salafka hadalkay dhihi jireen sidee buu insaanka bini aadamkiisu kibrin karaa isagoo awalkiisiiba u ahaa nudfa biyo yar oo meel la dhigay wa aakhiruhuna jiifa marka u dambeeyana uu noqon doono qof dhintay qof dhintay uu noqon doono dayib duudka iyo dixiri jirkaaga geli doono sideed maanta u noqon kartaa qof kibray marka shaydaan yatalaacab cala alinsaan wuu ku ciyaarayaa shaydaanku binu aadamka ilaa uu ku tuso adigoo kibri oo sanka taagay ayib waa madkhal uu ka faa'iidaysto wey madkhalka iyo albaabka kale oo koob iyo tobnaad oo insaanka ka soo gala waxaa weeye itibaacu lhawa hawada in la raaco inuu qofku hawadiisa daba socdo sunnadii iyo axaadiistii aayaadka inta iska dhigo hawadiisu ay hogaamiso shaytaan baa gaadhsiiya halkaa qofka ayib faitibaacu lhawa waa madkhalun cadiimu min madaakhil shayطaan waa ariiqatun lilcuquubati waddalaal waana waddada qofka cuquubad inay ku dhacdo iyo inuu dhumo waddadiisii way walaa tattabici ilhawaa fayudilaka can sabiili illah ibnu cabbaas raximahullah baa wuxuu yidhi hadal aad u cajo badan maa dakara allahu caza wajalla hawan fi lqur'aan ilaa damahu maa dakara allahu caza wajalla hawan fi lqur'aan ilaa dammahu ilaahay qur'aanka hawo laguma sheegin ilaa meel kasta oo qur'aanka hawada lagu sheegay xumaan baa la raaciyey xumaan ayaa la sii raaciyey ayib cabdullaahi ibnu mascuud radia allahu canhu ardaah baa wuxuu yidhi wuxuu yidhi dadow antum cabdullahi ibnu mascuud iyuu la hadlayaa wuxuu la hadlayaa dadkii la joogay buu la hadlayaa antum fii zamanin yaquudu lxaqu alhawa wasayaأti zamaanu yaquudu alhawa alxaq lu fiirsada hadalkaa cabdullahi bni mascuud dadkii salafka ahaa buu la nool yahay saxaabu rasuulillaahi buu la joogaa rasuulkii ilaahay manhajkiisii iyo mashrabkiisii buu ka cabbay hortiisuu fadhiyay uu cilmiga ka qaadanayay wuxuu yidhi dadow markuu dadka wacdinaayay waxaad joogtaan idinku xilli xaqu uu hogaaminayo hawada oo xaqu ka horeeyo laakiin waxaa soo socda buuhi wasaya'ti zamaanun xilli baa imaan doona yaquudu lhawaa alxaqa xilli hawadu ay hogaamin doonto xaqaa soo socda xilli hawadu ay hogaamin doonto xaqa ayaa soo socda ayib haddaba ayuha alaxiba kaasina waa qeyb isaguna ka mid ah hawada inuu insaanka ka soo galo shaytaanku hawadiisa uu qurxiyo waa tii tasiinka uu ku samaynayay wazayana lahum shaydaanu acmaalahum hawadaada markaa inaad iska daba socoto markaad rabtana inaad wax meesha rabta aado dadka qaar baa hawadooda tusaysaa saacaddu rabana inuu iska seexdo saacadduu rabana soo kaco saacadduu raba uu maaratay tukado saacadduu raba iska daayo hawadiisa iska daba soco wax ku ilaalinaya oo ku kontaroolaya ood raacayso oo sunna iyo aayaad iyo axaadiisina ma jiraan arrinta kale iyaduna ama madkhalka xiga oo ah min madaakhil shaytaan cala alinsaan shaydaanku albaabada uu ka soo galo qofka waa laba arrimood oo israacsan oo ah almnu min makri اllah wاlqanuutu min raxmat اllah in ilaahay subxaanahu wa tacaala makriga ilaahay iyo dhagarta alleh qofku aamin uu ka ahaado aamin inaad iska dhigto waxaad ka baqiba aan jirin welwel kuma haysto waa arrin arrintaa waxaa opposite u ah iyaduna alqanuutu walya'su min raxmat illah inaad raxmadda ilaahay ka quusato oo aad tidhaahdo waxbo aniga hadda ilaahay agtiisa iima yaalaan halkaa inaad gaadho waa talaacub shaydaanku meesha u dambaysa uu ku gaadhsiiye weeyaan wuu kaa faa'iidaystay wuu ku hogaamiyey istaxkama fii qalbika qalbigaagu hantay ayib almnu min makr اllah aw alqanuutu min raxmat اllah fakilaahumaa madkhalu lishayطaan <clears throat> marka amni makriga ilaahay in aamin laga noqdo wuxuu dhexal siiyaa yuurisu alghafla qofka wuxuu dhexal siiyaa inuu ghaflo ku dhaco halmaan waalghaflatu tuurisu tahaawun ghafladuna waxay qofka dhexal siisaa inuu wax walba fudaydsado watahaawunu sullamu shayطaan tahaawunkuna inuu qofku wax walba fudaysado waa jaranjarada shaydaanku uu soo koro weya ayib wa sababu lkhusraan waana sababtii aada ku khasaari lahayd falaa taaman makr allah haddaba makriga ilaahay marna aamin ha ka noqonin laa ya'manu makr allahi ila alqawmu lkhasiruun qof khasaaray unbaa makriga ilaahay ka aamin noqona ilaahay makrigiisa aamin ha ka noqon cuquubada ilaahay aamin ha ka noqon cadaabulqabri aamin ha ka noqon ciqaabta alle aamin ha ka noqon qiyaamada inaad carshuraxmaan iska harhsan haysu goynin alkhawfu waalraja ku noolow alrahbatu bayna alrahbati waalraqba ku noolow altarkiib waatarhiib dhexdooda ku noolow ayib marka taa aamin ha iska dhigin adiga wa makru makrullah hadduu qofku makriga ilaahayna qofka istidraaj waxaa lagu samaynaya nimcada ilaahay in loo badiyo caafimaadka in loo badiyo ilaa uu qofku u maleeyaba ilaahay inuu isaga jecel yahayba ma jiranaayo ma kanaynaayo saasoo kale inu arko waa albaab laguu sii furayo weeyaan ayib haddii shaydaanku uu awoodi waayo marka inuu qofka uga yimaado min baabi اlamni min makri اllaah baabkaa hadduu awoodi waayo oo qofkii uu la dagaalamo oo isku dayo ilaahay inaad aamin ka ahaato diiddo oo tiraado alleelaha cabsi waa inaad cadaab baa jira halka haddaad taagnaato haddana dhinac kaluu kaa marayaa wuxuu rabaa inuu ku adkayo qofka uu gaadhsiiyo ya'si iyo qanuut min raxmat illah wuxuu leeyahay adigu meel waxaad gaadhay waxba aan lagaa qaban karin hadda binu aadamka hadda waad aragteen iyo dhakhaatiirta marka loo tago qof baa xanuunsan kansar baa haya dhakhtarku wuxuu leeyahay waxaad gaartay meel aan waxba lagaa qaban karin waxba kaama qaban karo saasuu leeyahay ayib wuxuu rabaa marka inuu adna ku gaadhsiiyo in dunuubtaadu badan tahay meel aan waxba laga qaban karinna aada gaartay shalay mise daraad buu nin ii sheegayay walaalaha ka mid a nin uu naseexeeyey oo dhahaya anugu waxaan joogaa meel aanan waxba awoodi karin waxaa la leeyahy war niyaho soon wuxuu leeyahay salaadba ma tukadee maxaanu u soomayaa waxaa la leeyahy waaya salaada tuko wuxuu leeyahy waxaaba ma sameeyee seen salaad u tukanayaa wax walba oo loo sheego wax kaluu kusii xidhayaa qaar kalaa jira oo la weydiiyey oo lagu yidhi sheekh ninka le hebelow maad ilaahay ka baqday da'daanaad tahay waa duqowday sideetan jir baad tahay goormaad alla u soo laaban wuxuu yidhi anigu hadda xilli waxaan gaaray aan dhinac u batay oon waxba layga qaban karin ka warrama alya'su waalqanuutu min raxmat illaah waa jirooyinka ugu xunxun bay ku jiraan haddii aad gaadha xilli walidaalika ashabaab dadka dhallinyarta iyo dadka da'da yar ee laga yaabo inay xumaan badan ay sameeyaan daraagiska iyo qashinka iyo xumaanta inay ku dhex jiraan zinada iyo fuxshiga inay ku dhex jiraan albaabada ilaahay way furaye qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illah in allaha yakfiru dunuuba jamiica inahu huwa algafuuru raxiim وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الصاخرين هل كأنت هذا قار صلى albaabada ilaahay way furan yihiin madaakhisha shaydaanka iyo albaabada uu kaa soo gelaya ha ogolaanin iska xir insha allahu tacaala ayib waa arrinta kale oo iyadana shaydaanku qofka uu uga faa'iidaysto madaakhisha shaydaanka waxaa ka mid a altaxriish bayna almuslimiin wa isaa'ati inuu shaydaanku dadka muslimiinta isku diro shaydaanku inuu dadka muslimiinta isku diro inuu malaha uu u xumeeyo rasuulku waa kii lahaa sala allahu calayhi waaalih wasalam ibliis wuxuu ka quustay in jaziira alcarabiya lagu caabudo oo isaga dadku caabudaan wuu ka quustay walaakin yascaa baynahum fi taxriish laakiin wuxuu isku dayayaa inuu dadka isku diro inuu isku diro ayuu isku dayayaa khusuumaad iyo dood inuu dhex geliyo ulu fiirso waa shaydaan daduu isku soo diray iyagoo doodaya iyagoo dagaalamaya masaajidka kugu soo gelayaan waxa wadaay waa shaydaan wuu ka faa'iidaystay fitan buu dhexdooda dhigay qayb buu qaybta kale ku mashquuliyey malihii buu isu xumeeyey meel xun bay qoloba qolada kale la aaday shaydaan baa waddadaa madkhalkaa ka soo galay dadka ilaa marka dambe muxuu samayn qofkaas markuu kicintaa kugu sameeyey isku dirkaa ilaa xad uu gaadhsiin kara inaad disho qofka ma wax kalea laisu dilaa ilaa xanaaq moogiye ma wax kalea laisu dilaa waxuun dad dhex maray moogiye yaa marka albaabkaa ku gaadhsiiyey shaydaan baa gaadhsiiyey qofka madkhalka labaad waa tazyiin albidac lilinsaan inuu dadka u qurxiyo waxyaabo bidcoon jirin buu qofka u qurxinayaa ayib tusaale haddii aan soo qaadno xilligan maanta aan nool lahay oo kale inay dad badan baa diintii iyo dhaqankeedii iskaga tegay wuxuu marka u qurxiyay inay arrimo kala keenaan oo ay diintii sidaa iyagu dadka ugu soo jiidaan umuurta ay samaynayaanna waa umuur aan jirin oon diinta lagu iyo raad ku lahayn inay dadkii cabsi geliyaan axaadiis mawduuca iyo baatil baatiloon jirin inay dadka u sheegaan si ay qalbigoodii waxoogaa cabsiya ugu ugu sameeyaan ayib oo waxay leeyihiin waxaan ku dadaalaynaa dad badan inaan soo raacina rasuulka oo ay atbaacu noqdaan markaasay naartii iyo jannadii bay rabaan inay u tilmaamaan laakiin dariiqo aan sax ahayn bay marayaan oo abaatiil iyo been iyagu ay soo ururiyeen ah ayib maxay noqonaysaa taasi tasyiinkii shaydaankiibaa u qurxiyey wax aan jirin wazayana lahum shaytaanu acmaalahum shaydaankiibaa wuxuu u qurxinayaa acmaashoodii waxaan arkay maalin dhexdeer ahayd yani shaydaanku markuu wax u qurqurxiyo waa wax la yaab leh nin dhalinyaro ah baa wuxuu iska dhigayaa nin daaci ahoo diinta dadka ugu yeedhi marka waa dhalinyartan da-da yaryar wuxuu rabaa marka inuu u hadlo oo uu u sameeyo wax walba uu sameyn actionka iyo waxa uu qaabka u hadli sida kuwan eh, heeso oo kale iyo fulaan inuu isaguna u hadlo maxaa la yidhahdaa waxyaabaan ay sameeyaan hib hab mea la yidhaahdaa iyo waxyaabaan raabka ay sameeyaan wacdi buu rabaa inuu jeediyo wuxuu rabaa inuu ka dhigo isagana raabkii oo kale inuu ka dhigo waddadaa inuu umaruu rabaa wuxuu aaminsan yahay inuu dadkaas waxaa yaqaana uu soo celiyo laakiin dariiqada uu u maraayo waa dariiqadii khaldanayd buu rabaa inuu isaguna qaado u maro dad baa raba inay dad badan diinta soo geliyaan waxay samaynayaan waddooyin khalad oo kale soo marayaan waa shayطaanka u qurxiyey wazayana lahum shayطaanu acmaalahum fasadahum can sabiili fahum laa yahtaduun ayib qolo kale madkl wuxuu uga helay tadkiimu janib calaa janib inuu hal dhinac ay dadku sameeyaan oo dhinacyadii kale oo dhan ay ka tagaan maalan qof baa wuxuu leeyahay asalaatu cimaad اdiin salaada ayaa addiinka uun tiirkiisu waa salaada marka salaada adigu tuko waxyaabihii kale haddaad salaad tukato wax ka soo haro oo kale oo dhib male sidaasuu leeyahay mid kale wuxuu leeya ka dhaadhiciyey addiinu almucaamala diintu waa un mucaamalo adigu beeca iyo fulaanka iyo dadka la joogooda hagaaji waxyaabaha kale dan male diintoo dhanba waxaa la yidhi addiinu almucaamala weeyaan mid kale wuxuu ka dhaadhiciyey yacnii qofba inuu mid u sheego dad baad arkaysaa kuu tilmaami karaa shuuciyada iyo cilmaaniyadda aqoon badan u leh laakiin sunnada rasuulka haddaad wax yar ka weydiiso aan waxba ka garanayn ayib qaar buu ruuxaaniyaadkii qof baad arkay qur-aanka wuu aqrin wuu yaqaanaa waa xaafid <clears throat> laakiin dabeecadiisa waa haliid waa ka kan yahay waa qofka dadka ugu adadagoo ugu dhib badan weeyaan yani waxaa weye dhinac buu qofkii rakisayaa dhinacyadii kaleo dhanna waa ka tegayaa ayib waa madkhal uu ka soo gelaya marka maxaa la rabaa alitizaan alwasatiya bayna alifraad waltafriid inuu qofku mar walba isagu dhexda uu joogo diinunaa diinu wasatiya ayib madkhalka kale ama albaabka kale ee shaytaanku qofka ka soo galo oo aadna u badan waa waxa la yidhahda altaswiif wاlta'jiil wa tuulu اlamal wax walba inaad dib u dhigto haddaba waa rabtaa inaad khayraad samayso caawo alleelaha tuko salaada taraawiixda tuko wuxuu ku leeyahay taraawiixda iska daa tahajudkaad tukan doontaa dib isaga dhig tahajudkaa tukan tahajudka inaad soo kacdo afarta dambeba thuluthul akhiir baa fadli badane iska daa xogaa haddaad sii joodo watriga ka gaar watrigaad la tukan doontaa taswiif sadaqa baxso maanta maxaa la ururinaya masaajidkaa khayraad loo ururinaya maya waxaad ku dari doontaa mid kale oo soo socota iska daa qur-aanka baro bisha ramadaan hadda cibaadaad ku jirtaa hawlo kalaad haysaa salaado badan iyo qur laakiin waxaad xifdiga bilaabi doontaa dhowaan markuu dhammaado xifdiga bilow sanadkan shanta bilood iyo afarta bilooda ka ka dhiman hawlahaa qabso laakiin sanadka cusub two thousand fourteenka insha allah january waxaan bilaabi doonaa hawl cusub qur-aanka inaan xifdiyo <clears throat> ujeeda ataswiif wax walba sawfa sawfa waan bilaabi doonaa waan bilaabi doonaa khayrkana maxaa la rabaa sideedaba markaad khayr aragto u deg deg wakti aad gaadhi ma ogid january inaad gaadhi doonto yaa kugula ballamaaday yaa kuu sheegay xilligaa ayib walidaalika xasan albasri waa kii odhan jiray halaaatu ayaam sideedaba qofku saddex maalin unbuu leeyahay saddex maalin unbaa cimrigaaguba saddex maalin wey shalay oo wixii aad samaysay aad samaysay berri oodan garan karin waxaad samayn doonto maanta ood joogto saddexdaa marka maxaad ka faa'iidaysan shalay way ku dhaaftay maa lahaa wamaa calayha berrina ma garan doonto waxaad inaad gaadhiba ma ogid saacaddan haddaad joogtaa soo maa saacaddaad joogto unbaad leeda aduu ka faa'idayso goormaad marka wax qaban doontaa taswiifkaas ayuu qofka dadna qaar yuu ku ridaa shaytaan ayib taasina waxa weeyaan arrin u baahan in laga looga diga dadka waxay odhan jireen yani dadka waxaa looga digi jiray sawfa waxa la yidhahda sawfa waa min kunuuzi ibliis baa la yidhahdaa junuudi ibliis wey ibliis ciidamadiisa ka mid tahay sawfa waan qaban doonaa waan qaban doonaa waad samayn doonaa waxaa ka mid ah madaakhisha iyo albaabada shaydaanku qofka uu ka soo galo alkamaal azaa'if dhammaystir aan jirin wuxuu ku leeyahay ibliiskii shaydaanku anta afdalu min hayrik adigaa dadka ka fiican adigaa u fiican sababtu maxay tahay anta tusallii wagayruka laa yusalluun adigu waa tukataa dadka kale laakiin ma tukadaan anta tactakif wagayruka laa yactakifuun adigu ictikaaf baad ku jirtaa laakiin dadka kale ma ictikaafaan ayib anta taxfadu min alqur'aani kada wa kada wagayruka laa yaxfaduun qur'aanka waxa iyo waxaasaad ka taqaanaa dadka kale ma yaqaanaan anta tatasadaq tadfacu sadaqa wagayruka laa yadfacuun sadaqada waad baxsataa inta kale ma bixiso tucimu lmasaakiin wagayruka laa yucimuun yani baab albaab buu kuu furi anta waayruka anta waayruka anta waayruka adigu sidaasaa tahay hebela sidaas wiil fiican baa tahay hebel ma fiicina albaabkaasoo kuu furi marka kamaaliyaad baa waa kamaal marka aan jirin baa la yidhahdaa isxaqir adigu hayrkaa wuu fiican yahay adigu ma fiicniis dheh sidaasaa lagaa rabay dadka kale waa fiican yihin adigu ma fiicin ayib waa albaab uu dadka ku mashquuliya isagu waxaa ka mid a madaakhisha iyo albaabada shaydaanku uu soo galo annadratu ila aldaat wa ila alnafs inuu qofku aragtida uu ka leeyahay naftiisa waa hawl kale wey aragtida adigu aada iska qabto laba arrimood bay mid noqotaa baa la yidhaahdaa oo uu uga faa'iidaysta shaydaanku qofka imaa an yajcalaka inuu kaa dhigo nadradaada nadratu icijaab inuu kugu rido nadro isla weynan icjaab la yaabid oo uu kugu asiibo bilguruur watakabur wa taxtaqir alaakhariin markaa shaydaanku wuxuu kugu abuurayaa guruur isla weynaan kibir dadkii kale oo dhan inaad xaqirto xaqa inaad rafdisoo diido taasi waa dhinac oo naftaada uu gaadhsiinayo dhinaca labaad inuu kaa soo galo min janib ixtiqaari nafs calaa annahu tawaaduc waa dhinac kale ka fog wuxuu kaa gelayaaba inaad tahay nin mutawaadica oo isagu aada iyo aad wax walba u tawaaduca oo hoos isu dhiga ayib kaale sheekh hebelo kelima dadka u sheeg haddii la yidhaahdo waxaad leedahay m anu wax ma sheegi karo tawaaduc baad rabtaa inaad muujiso ayib laakiin waa tawaaduc la yidhaahdo huwa alhuruubu min almas-uuliya mas-uuliyaddii ilaahay ku saaray baad rabtaa inaad ka cararto tii rasuulku yihi balliquu canii walow aaya inaad dadka khayr u sheegtaada rabin ayib marka wuxuu kaaga soo galay baad baab la yidhaahdo tawaaduc iyo hoos isu dhig laakiin aan sax ahayn oo mas-uuliyad ka carara wahunaaka waxaa la yidhahdaa farqun bayna alcula maaragtay farq bayna atawaaduc iyo wa bayna tawqiiri alculamaa yani inaad culimada la qadariyo oo la weyneeyo oo laga xishoodo oo qof kaa cilmi badan hadduu joogo aad tidhaahdo waxba ma sheegayo waa ixtiraam alculamaana waajib weeyaa la yidhaahdaa walaakin inuu qofku kuma noqdo leyla maalin iyo habeen bayna cashiyatin wa duxaaha caalim laguma noqon karo ayib marka haddii aada u jeedo mas-uuliyaad dayacmaya ama meel aan wax wax ka sheega lahaynin inaad adigu kelimadii sheegto waa mas-uuliyad weeyaan ayib marka taasna waa dhinacu ka soo galo tawaaduca qofka waxaa ka mid a oo u weydiiyo inuu qofka isweydiiyo hal anta cala ariiqi saxiix abowma waxaad ku sugan tahay waddadii saxaahay taasna waxay aada ugu sii dhacdaa baa la yidhahdaa markii dad badan oo kaa soo horjeeda oo fasaadkii xumaanta ku jira ay inta badani kaadi kaaga soo horjeedaan adigana shakigaasu kugu dhalinaya su-aalaad isweydiin markaa dad tiro badan oo kaa soo horjeeda waxaad is odhani oo ma adiga dadkan oo dhan manaar bay gelayaan ma keligaabaa dadka janno ka gelaaya ma suuragalba waa shaki uu kugu abuurayo ayib ma keligaabaa sidan samayn ma dadkii kalea xaggan aaday walidalika ayuha alaxiba ayaa waxaa la yidhaahdaa laabudda inuu qofku ogaado waxaa saxdii waa wixii waafaqa kalaamka alle iyo kalaamka rasuulka nin la odhan jiray camar ibnu maymuun ayaa wuxuu la saaxiibay mucaad ibnu jabal buu la joogay wax badanna waa ka bartay haddana wuxuu la saaxiibay cabdullaahi ibnu mascuud ayib bal u fiirsa maquuladan cabdullaahi ibnu mascuud baa maalin maalmaha ka mida waxaan ka maqlay buu isagoo dhahaya calaykum biljamaaca fa ina yada allaahi cala aljamaaca war hooydadow jamaacada laazima war dadka jamaacada yaan laga tegin war ha ha noqonin haddaa intaad dadweynaha ka cararto dadkaa walaalaha midaysan kelimadoodu midaysantan halka aad ka qaylida adugu waxa weeye adiga ayaa khaldan iyo dadka kale ayaa maaragtay kaa saxan laakiin waxaa dhici karaaya inuu bilcagsi qofku isagu toosan yahay oo dadka inta badan ay khaldamaan waa iyaduna dhici karta sida adilada iyo qur-aankaba aad ku adkay dadka intooda badan walakina akara annaasi laa yaclamuun laa yu'minuun intooda badan weliba waxaa la yidhahdaa inta khulasta iyo inta fiican ilaa cibaadaka fiiri waa istisnaa istisnaa waxaa la yidhahdaa mustathna iyo mustahnaa minhu waxa badan baa wax laga soo reebaa waxa la soo reebayaa mar walba yar shaydaanku dadka waa duufsanaya wadduu marinayaa inta badanna way raacayaan jahanamuu ku uruurin ilaa cibaadaka minhum almukhlasiin in yar oo mukhlasiin ah oo saafi ah ayuunbaa ka soo haraya wuxuu yihi ninkaa camar ibnu maymuun cabdullaahi ibnu mascuudoo waxaan maqlay buu dhahayaa war hoy jamaacada laazima war ilaahay maaragtay waxay la jirtaa ta'yiidkiisa iyo nasrigiisu jamaacadu la socdaa haddana maalmo dambeba waxaan maqliba isagoo dhahayaa waxaa boqorada dadka islaamkaa ah soo mari doona dad salaada ka saari doona wakhtigeeda wakhtigeediiba ka bixin ee salaada idinku tukada wakhtigeeda faradka tukada kuwaasna la tukada sunna idiin noqoni talo fiirso camr ibnu maymuun baa wuxuu yihi waxaan ku idhi yaa asxaabu muxamed asxaabtii nabiyullaahi muxamedow maxaan ugu jeedaa inaad dadka u sheek arrin u sheegaysaan oo jamaacada iyo aadna amraysaan ood nagu boorinaysaan haddana aad leedihiin salli waxdaka keligaa tuko dadkana dhowaan la tuko haddaad aragtay oo dadkao dhan salaada wakhtigeeday ka saareen adigu wakhtigeeda tuko haddana maca dalika laguma ogola jamaacadii dadka muslimiinta kal inaad kala dhan taasho haddana iyagana la tukado waajibkaagu tii hore u noqday iyagana tanaad la tukanna sunnay kuu noqon ilan waad ku xidhan kartaay ayib saluu alfariida wasaluu maca aljamacati wahiya naafila istagraba ibnu maymuun hada alkalaam ay kalaam cabdullahi ibni mascuud ninka taabicia wuxuu aad u qariibsaday hadalka cabdullahi ibni mascuud ayib cabdullahi ibni mascuud buu u yimid wuxuu yidhi arrintani siday ku jirtaa cabdullahi ibni mascuud wuxuu ku yidhi kuntu adunnuka min afqahi man fii hada alqarya maymuuno waxaan kuu malaynayay dadka dadka ugu fiqiga badan magaaladan jooga inaad adiga tahay baan moodayy su-aal baan se ku weydiine tadri atadri maljamaaca jamaacada ma garanaysaa waxay tahay maymuun wuxuu ihi qultu waxaan ihi laa maya qaala ibnu mascuud baa wuxuu yidhi jumhuur ina jumhuura aljamaaca aladiina faaraquu aljamaaca aljamaacatu maa waafaqa alxadda alxaqa wain kunta waxdaka wuxuu yidhi dadkaa badan ee u jeedo iyagaa jamaacadii ka baxay jamaacadu waa wixii waafaqa xaqa wain kunta waxdaka keligaaba aad ahaatid waxay jamaacadii xaggay isu bedesha feeri qofka diinta u nusreeya oo sunnada rasuulka qaata kaasaa jamaacaha wain kunta waxdaka keligaaba ahaw ayib marka miqyaasu ljamaaca jamaacadii marka maxaan ku qiyaasnaa alxaq baan ku qiyaasaynaa jamaaca halbeega aan wax ku beegayna oo jamaacada ku garanaayo waa xaqa wixii waafaqsan baa jamaaca haddii khaalibiyatu nnaas dadka intooda badanee garab maraan oo dad yar iyagu xaqa ay haystaan iyagaa jamaaca ayib waa albaab uu ka soo gala shaydaanku dadka albaabka xiga iyo madkhalka kale waxaa weey atakhwiif inuu cabsi geliyo shaydaanku dabka cabsigelin inuu ku sameeyo ashayطaan yukhawifu اlinsaan aلsaalix weliba qofka wanaagsan wuu cabsi gelinayaa dariiqadiisuu ku cabsi gelin jundigiisa iyo ciidamadiisuu ku cabsi gelin awliyadiisa iyo kuwa isaga taabacsan buu ku cabsi gelin asxaabu almacaasi waalfisqi buu ku cabsi gelin waalfujuur waalmunkaraat inta ka badan buu ku cabsi gelin ilaahayna waa nooga digay inamaa dalikum shayطaanu yukhawifu wliyaa'ahu falaa takhaafuuhum wakhaafuuni in muuminiin war huy shayطaanku waa ina cabsi gelinayaa war ha ka yeelina war ilaahay baa laga baqaa subxaanahu wa tacaala arrinta kale uu ku cabsi gelin الشhayطaan yukhawif alinsaan الصaalix min alfaqri insaanka faqiirka ah ee wanaagsanna faqrigaasu ku cabsi gelin الشhayطaan yacidukum اlfaqr wayamurukum biاlfaxshaa faqri buu idiin sheegayaa faxshaa iyo xumaanna wuu idiin dirayaa ha ka yeelin ayib waa madkhal min madaakhil shayaan wa min madaakhil shayطaani cala alinsaan waxaa ka mid a watabriir inuu insaanka u sameeyo ta'wiil fasir iyo mubariraat mubariraat waa waxyaaba aad daliishato adigu aad daliil moodi laakiin daliil aan ahayn waxaa ka mid a taxliil اlxaraam min baabi maslaxati اdacwa inuu shay xaaraan ah xalaal kaaga dhigo oo maarata aad tidhaahdo waa maslaxada diintaa ku jirta sidaa ayib taxriimu lxalaal oo qishigii iyo mucaamaladii baatilka ahayd iyo umuurahaasoo dhan uu qofku ku dhaco ayib waxaa kamida inuu u qurxiyo oo ta'wiil u siiyo wanaaka farqi baa jira u dhexeeya ikhtilaafka fii wujahaati nadar in dadku aragtida ay ku kala duwan yihiin iyo alikhtilaaf fi umuuri caqiida in diinta iyo caqiidada laisku khilaafo iyo in wujahaat nadar iyo aragtida lagu kala duwan yahay walaba kale arrimoodoo kala duwan inuu marka khilaafkaa dadkii ku rido ayib waxaa suuragala qofkii wanaagsanaa inuu mubariraadka uu siinayo u yahay qof waxaa tira caasi ah oo xumaan samayn baad aragtay shaydaanku albaabu kaa soo geli mubariraad buu ku siin wuxuu kuleeyahay qofkan min baab alxikma waxaa ku jirta inaadan u sheegin hadda waxba iska daa waad u sheegi doontaa ayib ilaa mataa marka goormaad u sheegaysaa walidaalika baa suuragala ah, siniina tiwaal sanado badan inaad ujeedoon qof xumaan samaynaya laakiin aadan ka celinayn sug baad leedahay ayib waxaad arkaysaa markaa maslaxatu dacwa adigoo halkaa ku dayacay baad arkaysaa walaw maata hada alinsaan qofkaa khaladka samayn hadduu ku dhintana adiga ayaa qoortaada ku xidhan tahay u sheegi marka waa mubariraadka iyo ta'wiilaadka dadka uu siiyo waxaa ka oo kale shaydaanku ta'wiilaadka iyo mubariraadka uu qofka siinayo yadkhulu min baabi daruura adaruuru uga soo gelayaa min baabi daruura waxaa maanta la yidhaahdo daruuraat addaruuratu tubiixu lmaxduuraat wadaad baa kuu imaanaya hadda waad arteen ribadii baaba meelaha qaar guryo ribaa in la qaato oo qofku guri ribaa intuu qaato ilmihiisa reerkiisa dejiyo wadaaddaa uga dhigay dadka daruuro waxaa la maraykan baad ku nooshahay guri aad deganaata waa u baahan tahay ma noolaan kartid kankan halkaasoo looga baxay gurigan iska qaado wax kale ku samaynaysa waa un deganaanaysaabaa daruuraad u deganaanaysaabaa maxay noqotay marka daruuradii albaab weyn oo shaydaanku ka faa'iidaysto madkhal daruuro ma daruuro ma ah subxaanahu wa wuxuu kugu arsaaqayo wamaa min daabatin fi lardi ilaa cala allahi risquhaa maskankaaga iyo macamkaagaba ilaahay baa haya fa dalab baa inaga layna raaciy war hooy dalabka iyo meesha wax ka raadinaysa hagaaji <clears throat> ilaahay baa subxaanahu wa ku siinaya ayib haddaba ayuha alaxiba gebagabadii in shaa allahu tacaala madaakhisha ee waxaa jira yacni wasaa'il badan oo shaydaanku qofka uu u maraayo sida uu u geliyo madkhalkan iyo waddadan uu u gelinayo waxaana wasaa'ishaas ka mida tasyiinu lbaatil wa idhaaruhu bisuuratin xasana balo fiirso waa madkhal kale wey oo isaguna ah shaygii baatilka ahaa inuu u qurxiyo oo suurad xasanoo wanaagsan uu u sameeyo la lauzayinanna lahum fi lardi walauwinahum ajmaciin ibnulqayim raximahullah baa wuxuu yidhi wa min makaa'idihi waxaa ka mid a yasxaru lcaql shaytaanku caqliga qofkuba sixrayaab ayib sixirkiisana kama badbaadayo ilaa man raxima rabbu in yar unbaa dadka ka badbaadaysa ayib waxaa ka mida marka waxyaabaha uu samaynayo iyo suurada uu magac u bixinaayo madaakhishiisa tasmiyat lmacaasi bigayri ismiha macsiyada inuu ku magacaabo magaceedii magacaan ahayn muxabiba linufuus magacyad naftu jeceshahay inuu sameeyo ayib magacay naftu jeceshahay buu u samaynayaa hal sidii aadamba uu ku yidhi hal adulluka calaa shajarati alkhuldi wa mulkin laa yabla waa erayo aada u macmaaha shajarati alkhuldi geed waarid kuu keenaya inaad waarto ood noolaato weliga wa mulkin laa yabla boqortooyo aan dhammaanayn erayadaa fiican inuu ka soo galo qofka ayib asmaadaa xunxun waxaa ka mid a tusaale maanta haddaan aragno magacyo badan oo la adeegsado dadka carabta waxay yidhaahdaan khamrada umul afraax bay yidhahdaan umul afraax farax oo dhan hooyadeed weeyaan farax oo dhan umul afraax khamro magacii waa laga qaaday meesha umul afraax baa la yidhaahdaa ibnulqayim raximahullah baa soo guuriyey shaydaanku waxaa ka mida magacyada uu qofka u dhiibaayo ribadii aribada hadda maanta waxay yidhahdaan carabtu fawaa'id bankiya fawaa'id bankiya ribo waa laga qaaday faa'iido fawaa'id bankiya ayib tabarujka iyo qofka dumarkii qaawanaa waxay yidhahdeen xuriyatulmara bal magacyada la samaynaya fiiri xuriyatulmara xorriyada ayay gabadhu leedahay mashruubaatun ee ruuxaaniya waxyaabaha ay khamrada iyagana u adeegsadaan mashruubaat ruuxaaniya ayib ikhtilaadkii rag iyo dumar isdhex yaacaya oo isdhex galay taqadum baa la yidhi iyo horumar muqaniyadii iyo gabdhihii heesayey waxaa la yidhi alfanaana shahiira alfanaana shahiira magac fiican wey aa loo alfanaana shahiira baa lagu leeyahay fulana alfulaniya waa magacyadii oo laga qaaday xishoodkii oo magacyo aadan ka xishoonin qurqurux badan baa la sameeyey waa shaytaanka iyo madaakhisha uu ka soo gelaya weeyaan ayib tasmiyatu daacaat waxaa ka mid oo kale madaakhishiisa daacadii inuu ku maga lagu magacaabo asmaa oo munafira magacyo dadkaba ka cayrinaya ayib sida lagu magacaabayo dadkii ahlu khayrka ahaa baa magacyo xunxun loo bixinaya oo dadka ka cayrinaya markay magacaas oo kale ay maqlaan haddaba ayuha alaxiba kuwaas waxay ahaayeen madaakhil ashayطaan cala alinsaan qayb ka mid a shaydaanka iyo albaabada meelaha uu qofka ka soo galo cumuumana kulligood keenaya hadalkii ibnulqayim meesha ugu weyn uu beegsanayana ay tahay inuu qofka kufri iyo gaalnimo ku rito wax intaa ka sokeeyana uusan ku qancaynin waddo kasta iyo wasiilo kasta uu sii marana hadafkiisu ay tahay inuu gaadhsiiyo halkaa gaalnimada marka u dambaysa marka shaydaan allah wuxuu inoo